الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب لكنه والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس الخامس عشر من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام waxaynu soo gaadhnay kitaabu siyaam sawmku ama siyaamku xagga luqada alimsaak waa in wax laga joogsado oo laga haysto wey sharcigana waxaa loo yaqaanaa alimsaaku biniyati الtacabud can اlmuftiraati fii waqti makhsuus bisifati makhsuusa in laga joogsado waxaa soomka jebinaya iyadoo joogsashadaas ilaahay loogu dhowaanayo oo lagu cibaadaysanayo xilli gaara marka waagu bariyo ilaa gabalku ka dhacayo qaab gaarana looga joogsanayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa sawm baa la yidhaahdaa sida uu shiikhu inoo keeni doonana waajib iyo sunne labadaba waa leeyi sunnuhuna waa qaybo badan waajibkana qaybaa ka soo baxaya mid sharcigu waajibiyey sida bisha ramadaan oo kale iyo mid qofku isku waajibinayo sida nadarka oo kale can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam laa taqadamuu ay laa tataqadamuu ha kala hormarina ramadaana bisha ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkeed aw yowmayni aw sawmi yowmayn laba maalmood soonkeed ilaa rajula nin mooyaane kaana ahaa yasuumu mid sooma sawman soom u caadaystay falyasumhu soomka ha sooma oo isaga loo diidi maayo xadiidkani wuxuu ka hadlayaa bisha ramadaan markay soo dhowaato ee habeen iyo laba habeen ka dhiman yihiin inuu nabigu diida calayhi salaatu wasalaam soom sunno ah oo qofku bilaabayo inaan la ogolay nahyigaana culimmada qaar waxay ku qaadeen inuu xaaraan yahay waayo alaslu fi nahyi ataxriim culimada qaarna waa karaahiya yidhaahdeen cillada loo diidayaa koow waa faralka iyo sunnaha in la kala sooco oo haddii waxa weeye labada cishee ka horeysa la yska soomo dee rabadaantii baa soo gelaysa waa lagu daba qabanaya marka in la kala sooco faralka iyo sunnaha waxaa kaloo sababaha ka mid a in lala dagaalamo xadgudubka iyo talaxtagga bisha ramadaan qaab bay ku soo gashaa waa inoo iman doontaa sumuu liru'yati markay soo gelayso calaamaday leedahay waa bisha ramadaan kawdeeda marka qofku inuu talax tago oo uu yidhaahdo wax waliba waa dhici karaane si aan ramadaan wax ka midii ii dhaafin laba cishaan sii qadimay oo aan ilaalinaya bishii ramadaan sharcigay khilaafsanta waana waxyaabaha bidaca iyo talaxtaga dadku ay ugu dhacaan wey taana waa la ilaalinaya qaacidadii lagu siiyey ku dhaqan bisha haddaad aragto soon haddii kalena sun wuxuu nebigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam qofkii caado lahaa qof caado wuxuu u lahaa isniin iyo khamiis inuu soomo ama wuxuu caadaystay khamiisaha inuu soomo dabeedna khamiisihii uu soomi jiray baa waxay noqotay khamiistaas maalin ramadaan ka horeysa ama laba maalmood khamiistiina way ku dhacda caadadiisu wadanay marka qofkii caado laha ama wuxuu ahaa mid maalinna soomo siyaamu daawuud maalinna afura waa loo ogoliye qofkii caado laha waxaa la mida kii la boobaye ka gaadhsiinaya qalla lagu lahaa waayo haddii qalla lagugu leeyahay cudurdaar la'aan bisha ramadaan inay kula gaadho waa xaaran marka hadduu leeyahay labadii cishay ii dhinnaa baan ka gaadhsiinaya intaan ramadaan soo gelin isagana waa loo ogoliyay hadday qallo tahay laakiin qofka cibaado inshaynaya sunno ah kaas mamnuuc bay ka tahay ima nahya taxriim aw tanziih labadaba culimmadu waa yidhahdeen wa can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi samictu waan maqlay rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu isagoo leh idaa ra'aytumuuhu ay ramadaan hilaala ramadaan bisha ramadaan haddii aa aragtaan bilashadeed fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu bisha haddii aragtaan shawaalla fa afiruu waxa weeye afura oo ciida fain qumma calaykum haddii laydinka qariyo bishii oo idinka asturnaato daruur iyo wixii la mida faqduruu lahu u oo u maxaa lagu qadaraya waxaa laga dhigayaa soddon baa laga dhigaya waxaana caddaynaya riwaayada muslim faqduruu lahu alaaiin waxaa ku qadartaan inay soddon tahay waayo waxaa la joogaa maalinkii sagaal iyo labaatanaad gabalkiibaa dhacay bishii baa la doonayaa in la eego inay kow tahay iyo inay soddon ku dhammaanayso waxa weeye jawigii ayaa wuxuu noqday jawi xidhan daruur iyo siiga iyo wax lamida oo aan waxba laga arkayn marka waxaa loo qadarayaa inay soddon tahay waana siday jamaahiirtu qabaan shaaficiyadu ka mid yihiin xanaabiladu maxay leeyihin faqduruu lahu yabsutu الrisqa liman yashaau arsaaqda midna waa loo waasiciyaa wayaqdiru macnaheedu waa maxay midna waa lagu cidhiidhyaa wey waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah waxay yidhaahdeen cidhiidhi baa bisha la gelinaya waxaynu isku haynaa ma sagaal iyo labaatan maa mise waa soddon maxaa laga dhigaya sagaal iyo labaatan baa laga dhigaya ayaa laga dhigayaa bay leeyi marka maalik ayagu way diidaya idhiidhi baa la gelinaya eh, laakiin riwaayada muslim baa inoo caddaysay faqduruu lahu alaaiin yani sagaal labaatan marka lagu dhamay macnaheedu waa maxay dee waa soon somadaa fahmi yani sagaal labaatan bay ku dhammaatay cidhiidhigaa la qaatay soddon ma jiro waa la soomaya qolada kalena maxay leeyihin waa soddon oo la soomi maayo shacbaan baynu joognaa riwaayada muslim baa caddaysay faqduruu lahu alaaiin riwaayada bukhaari faakmilu ciddata alaaiin faakmiluu ciddata shacbaana alaaiin raajixuna waa sidaas halkaana waxaa ka soo baxaya yowm shak ma la soomaya mise la soomi maayo qolada diidaysaa waxay leeyihiin soddon baa laga dhigaya la soomi maayo qolada kalena maxay leeyihin waa la soomaya sagaalaatan baa laga dhigaya waa la soomaya waxaa kaloo xadiidku tilmaamaya waynu ka faa'iidaysanaynaa bisha soo gelitaankeeda iyo soomku inuu waajibaa aragti buu ku xidhan in bishii la arko bilcayni almujarada indheheenna inaynu ku aragno ama aalaadka wax soo dhoweeya iyo cadasaadka iyo waxyaabaha la midka ah waxa weeye in lagu arka bishi mindaarka waxaan lagu eegay soo dhoweynay aragtida fog iyaduna indhaheenna unbay la mid wayna kaalmaynaysa amaa in la xisaabiyo oo cilmulfalag la isticmaalo sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay ijmaacu asaxaaba wuxuu ahaa saxaabadu waxay isku waafaqeen annahu laa cibrata bilxisaab xisaab inaan la tixgelinayn oo xisaabuhu waxay sheegayaan inay mustaxiil tahay inay bishu waxa weeye soddon noqoto ama sagaal ilaatan noqoto ama bishu inay xilligaa dhalato dabeedna la arko in badanna waxaa caddaatay khaladkooda caddaaday xisaabtaana la tixgelin maayo ruya la tixgelinaya ru'yadaasina waa intii isku wakhtiya ee cadceedda u soo wada baxdo ama ay u wada dhacdo ayaa laga xisaabinaya an anas bni maliki radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu i qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam tasaxaruu suxuurta amar wey faina fi saxuuri maxaa yeelay saxuurta la cuno barakatun barakaa ku sugan horaynu alwadu yo alwudu alwadu waa biyihii lagu weysaysanayay alwudu'na waa ficilkii weysadii wey asaxuur haddii la fatxiyo muxuu noqonay waa cuntadii lagu suxuuranayay asuxuur haddii la yidhaahdana la damiyana waa ficilkii oo cunidii ah cunidii ah marka nebigu wuxuuna amrayaa in suxuurta waxaa ku sugan barakaa ku sugan yacnii cuntada xilligaa la cunayo markaa dee ficilkiina wuu la socda suxuurtiioo keliya looma jeedo suxuurta goormay suxuur noqonaysa de waa marka la cuno xilligii suxuurta la cuno wey markaa way wada socdaan in la suxuurtaa barakaa ku sugan buuhi nabigu calayhi salaau wasalaam amarka waxaa lagu qaadayaa lilistixbaab waana ijmaac inay sunno tahay oo in la suxuurtaa waajib maah waajib ma ah laakiin waa sunna weyn sunnayaasha soomkay ka mid tahay nabiguna wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam baraka inay ku sugan tahay barakadana waxaa looga jeedaa khayr badan baa ku sugan midaynu ognahay iyo midaynaan ogeynba qaar waynu ogna khayr adduun iyo mid aakhiraba maxaa ka mid a ah? barakooyinkaas maxaa ka mida ah? dee nabiga in lagu dayda calayhi salaau wasalaam tasaxar waa amar soomaa amarkiisa in la qaato barakaa ku jirta maxaa kaloo ka mida ah? ka suxuurta iyo kaan suxuuran maalinkaa ma isku nashaad ba isku firfarcooniba awood iyo nashaad buu cibaadadu wa helay qur-aan akhriskii adkaartii sunnayaashii haddii kale wuxuu odhanayaa maanta xaaladdeedu waa culustoo iska jiibsanaya wax badan buu iska ilaalinaya waxaa ka mida mukhaalafatu ahli اlkitaab xadiidkii muslim camr bn اlcaas faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab aklat saxar soomka yaga iyo soomka yahuud iyo nasaaro waxaa u dhaxeeya in la suxuurto iyagu ma suxuurtaan waxaa ka mida qofku haddii uu suxuur u soo kici waayo wakhtigaa barakadale baa dhaafaya bal salaaddii subax baa laga yaabaa halis inay ka gasho laakiin xilligaa markuu soo kaco ee uu suxuurto ee sunnadaa uu dabaqo ha ducaysto wuxuu salaad ka gaadhaya ha tukado salaadda ha sugo cibaaduu ku sugay khayr buu ku sugay waana xilligii ducada la ajiibay waxaasoo dhan buu haleelaya marka meesha waxaa ka baxaya kii waxa weeye aan suxuuranayn ama waxa weeye suxuurta sii qadimay ee odhanayay cashada iyo suxuurtaba waan israaciya anigu dabeedna ma soo kaco ilaa salaada subax adaanka labaad laa dimay sunnaday khilaafsanta can anas bni maalik can zayd bni haabit radia allaahu tacaala canhuma riwaayatu صaxaabi can aaabi qaala wuxuu uhi tasaxarnaa waa la suxuurannay maca rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle martibay u ahaayeen zayd baa odhanay uma qaama waa isu taagay ila salaati salaaddii yani markuu suxuurtii dhammaystay salaaddii subax baa soo gashay qaala anas wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lizayd ibni haabit waa ninkii nebiga la suxuuranayay kam kaana bayna alaadaani wasaxuur ama wasuxuur imisaa u dhaxeeyey adaankii iyo suxuurashadii qaala wuxuu ihi qadru khamsiina aaya konton aayadood qadarkeed inta laga akhriyo konton aayadood marka adaankaasi waa adaankii salaada subax culimmada qaarna wayba ka sii fogeeyeenoo waxay yidhaahdeen maya waaba iqaamadii baa looga jeedaa waa riwaayadka qaar waxaa ku yimi waxa weeye imisaa u dhaxeeyey bayna asuxuur wa bayna adukhuuli fi salaa iyo salaada in la galo imisaa u dhexeeyey marka taa lafteeda dukhuul fi salaa yacni wakhtigeedu inuu soo galo oo adaankii dambe dhaco rasmiga ahaa ayay ixtimaalaysa marka adaankaa dambe ynu ku soconay suxuurtii nebigu intuu dib dhigay calayhi salaatu wasalaam ayaa markuu suxuurtii dhammaystay iyo intii u dhaxaysay adaanka salaada subax waxay noqotay in la akhriyo konton aayadood konton aayadood muddo intee leeg baa lagu akhrinaya ibnu xajar baa qiyaasay fatxulbaariga wuxuu yidhi waa uluu khumusi saacati uluثu khumusi saacati saacadda marka loo qaybiyo shan loo qaybiyo hal qayboo ka mida shantii khumuskii baa saddex loo sii qaybinaya marka lixdankii daqiiqo markaynu shan u qaybino waa mise waa labiyo toban labiyo tobankii baa loo sii qaybinayaa saddex waa afar wey waa afar daqiiqo ayuu ku qiyaasay suxuurtii markii la dhammeeyey iyo adaankii labaad arbaca daqaaiq waa inta laga weysaysan karo sheekh ibnu cuthaymiin baa isaguna yidhi waa qiyaas wuxuu ihi aniga waxay ii soo baxday lix daqiiqa ii soo baxday sita daqaa'iq baa ii soo baxday aniguna waa isku day laakiin isugumay ka hagaagin laba suuradood baan tijaabay ama saddex suuradoodba mid idaa waqaca yahay aayadaheedu aad bay u gaagaabay kontankii aayadood waxay noqdeen safxad iyo badh hal safxo iyo badh bay noqdeen la majmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum meelahaasay ahayd safxadiyo badhna intee lagu akhriyaa si dhexdhexaada haddii la dedejiyo laga yaaba daqiiqad inay noqoto adigu laba daqiiqay noqotay markii dhexdhexaad waayo culimmadu dhexdhexaad baa loo krinaya buu yidhahda la dedejin maayo sidii cabdibaasidna la jijiidi maayo laakiin qiraa'o waxa weeye iska dhexdhexaada lagu akhriyay waxaa kaloo tijaabiyey suurat lqamar oo iyadu ka yaro badan xagga ayadaha iyadana waxay noqotay laba sabxadood iyo barh aayadood saddex daqiiqadood iyo dhowr sikin bay noqotay iyaduna waxaan iyadana eegay suurat alcankabuut kontonkii aayadood waxay noqdeen lix safxadood wax ku dhowdhow toddoba daqiiqa iyo badhna way noqotay akhriskeedii marka halkaa waxaan uga jeedaa un qiyaasta waa la fahmay in laga akhriyo konton aayadood qiraa'o dhexdhexaada aayadahaasina ay dhexdhexaad yihiin mutawasit yihiin aanay ahayn aayado dhaadheer kuwa aad u gaagaabanna aan noqonin waayo waynu arkaynaa konton aayadood qaar waxay noqdeen safxad iyo badh qaarna lix safxadood bay noqdeen qaarna waa ka badan yihin maqsuudku waxa uu yahay nabigu calayhi salaau wasalaam suxuurta inuu aad u dibdhigayay oo uu ku dhowaynayay adaanka halkaana waxaa ku baxaya waxaa dad badani sameeyaan jadwalladana lagu soo dhejiyo oo eedaankii marka nusaac ka dhiman yahay baa la odhanayaa waqtu اlimsaak waa waqtigii afxidhashada waqtigii suxuurta waqtigii la afxidhnaanaya iyo waqtigii adaankay odhanaya markaasay imsaaka waxay siinayaa soddon daqiiqadood ama labaatan daqiiqo ayay siinayaan marka waa qofkii doonaya doonaya welibana sunnada inuu xaqiijiyo oo inuu dib u dhiga wey suxuurta laakiin aanu gaadhin wakhtigii salaada subax kole hadda waxaynugu khasbaya waxayna khalkhalinayaa waxaa weeye muadiniinta weli aad moodo fawdo inay waxa weeye ka taagan tahay odaan hal mar wada adimayne midaba xilli ku dhufanayo taasaa laga yaaba dadka inay khalkhal geliso marka waxa fiican qofku inuu saacadda la socdo xilliga uu soo gelaya adaanku dabeedna xilligaas xataa haddaan la adimin inuu iska joogsado oo ixtiyaadka iska qaataa fiican laakiin muadin isagiiba suxuurtii wada dabeedna mikrofoonkii ka yara habsaamay ama wax yar hagaajinaya de laga yaabaa inuu kula dhaafo laga yaaba soomkaagii haliskeyga marka keligood inaan la ictimaadina wakhtigana in lala socdo insha allahu tacala way fiicanta can caaishaa wammi salmta radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam kaana waa ahaa yudrikuhu miduu soo haleelo oo uu soo gaadho alfajru adaanka subax wlxaal huwa junubun yani waagu waagu u baryey wlxaal huwa junubun isagoo jinaabaysan min ahlihi xaaskiisa xaggiisa ka jinaabaysan yani ixtilaam iyo junuun iyo riyo may ahayd ee gal may ahayd uma yakhtasilu waa maydhanay wayasuumu waa soomayay nabigu calayhi salaau wasalaam iyadoo soomkii u bilaabmay oo waagii u baryey xadiikani wuxuu tilmaamayaa masale aad u weyn oo ah sixatu sawmi man asbaxa junuban in qofka waagu u baryay isagoo jinaabaysan oo aan weli maydhan loo adimo soomkiisu inuu ansaxayo soomkiisu inuu ansaxayo caaisha iyo ummi salama ayaa nabiga sidaa ka sheegayo dee xaasiskiisa ah oo xogogaada ah. ibnu hubayra alwasiiru bnu hubayra iyo nawawi iyo culimo kalena ijmaac ayay ku soo naqliyeen abu hurayra ayaa fatwoon jiray man abaxa junuba falaa sawma lah waana xadii wey qofka waaguu u bariyey isagoo jinaabaysan soonkiisu ansixi maayo markii dambaa loo sheegay caaisha iyo ummi salama ayaa sidaa nebiga ka sheegay baa lii wuxuu i anigu waxaan ka maqlay alfadl bnu cabaas baan ka maqlay laakiin iyagaa xogogaalagu tooda hala qaato isaguna waa u soo laabtay laakiin waa fatwoon jiray waxaa kaloo masalada u daliila wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlأswadi min alfajr cuna oo cabba galmadiina waa la mid mar haddii cuntadii bannaan tahay de galmadiina waa la mid ilaa waagu ka caddaanay cunta waa kuu bannaan tahay cabitaan baa kuu bannaan galmaa kuu bannaan marka bidaliil ishaara culimmadu halkaa waxay ka qaateen daliilu lishaara masale aan loo socon laakiin la tilmaamayo mar haddii la yidhi intaan la gaadhin waxa weeye adaanka salaada subax galmadu waa kuu bannaan tahay hadduu galmoodo oo lagu addimo uu halkaa ku joojiyo ama adaankiiyo taaganba uu dhammaysto dee adaankiibaa ku dhacay isagoo jinaabaysa marka aayadda lafteedu way tilmaanta aayadda lafteedu way tilmaamaysa marka wax dhiban male xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa inay galma ahayd oo jinaabadaasi aanay ahayn ixtilaam halkaa culimmadu waxay ka qaateen nebigu inaanu riyoon jirin waayo riyadu waa min talaacubi shayaan shayaan baa kugu dheeldheelay ilaa uu biyahaaga dibadda u qabo nabigana kuma ciyaaro sidaasay culimo badan yidhaahdeen culimo kalena way kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen riyadu waa laba qofka hurdo markay biyuhu ka imanayaan mar casho nafaqala uu cunay iyo brotiinkiio ku batay ayuu jirku soo saaraya dibadda u soo saaraya talaacub iyo riyo iyo howlahaasina meesha ma joogaan marka wuxuu arkayaa un biyo ka yimi kaasi waa dhacayay bay yidhaahdeen laakiin kan shaydaanku qofka ku dheeldheelayo waxa weeye la tusaya isagoo galmoonaya sidaana uu biyaha ka keenayo nebiga iyo ambiyadaba suuragalka ma aha wa can abi hurayrata radia allahu tacaala canh can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuui man nasiya kii ilaawa walxaal huwa saa'imun isagoo sooman faakala cuna aw shariba ama cabba wax falyutima ha dhammaystira sawmahu sawmkiisa fainamaa acamahu allah in kala maaha ilaahay baa quudiyey wa saqaahu waraabiyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku haddii uu la yimaado waxyaabihii soomka jabinayay isagoo hilmaansan inuu sooman yahay soomkiisu inuu ansaxayo cunto iyo cabbitaan baa la sheegay waxyaabaha kalena waa la mid cunto iyo cabitaan maxaa loo sheegay waa dee waxa ugu badanee in lawgu ka dhaco aaliban ma badna dee galma in la ilaawo laakiin waa dhici karta kuwa kalena waa la mid laakiin cunto iyo cabitaan waa kuwa ugu badan qaacidada usuuliga ahina waxay tahay mafhuum lmukhaalafa lama tixgeliyo hadduu baabulhaalibu soo baxay oo la odhan maayo cunto iyo unbaa ilowga layska cafiyey laakiin waxyaabaha kale ilow male la odhan maayo waayo labadan haalibnimaa loo sheegay marka kuna dambaabi maayo waxa weeye qallana lagu yeelan maayo sownkiisana uu sii wadanaya wuxuuna nebigu tilmaamay alla subxaanahu wa tacaala inuu quudiyey oo uu waraabiyey waayo wuxuu ku talagalay maaha an abi huraraa radi allahu tacala can qaala wuxuu ihi baynamaa xilli naxnu anagu juluusun aanu fadhina cinda nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga agtiisa id jaaahu xilligaaba waxaa u yimi rajulu nin baa u yimi faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah halagtu waan halaagsamay yacni dembi weyn oo i halaaga ayaan ku dhacay qaala nabigu waxa uu ku uhi maa laka maxaa kuu sugnaaday nusakda qaarna waxa ku yimi wamaa ahlakat maxaa ku halaagay qaala wuxuu uhi waqactu waxaan ku dhacay oo u galmooday cala imra'atii xaaskay walxaal ana saa'imun anoo sooman wa fii riwaayatin waxaa ku yimi asabtu waxaan haleeloo u galmooday ahlii xaaskayga fii ramadaana bishii ramadaan faqaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxaa ui hal tajidu ma helaysaa raqabatan addoon ama addoon tuctiquhaa aad xorayso qoor aad xorayso ma helaysaa qaala wuxuu hi laa maya qaala wuxuu hi fahal tastaiicu ma awoodaysaa an tasuuma inaad soonto shahrayni laba bilood mutataabicayni oo xidhiidha israacsan qaala wuxuu hi laa maya taana ma awoodo qaala wuxuu hi fahal tajidu ma helaysaa icaama sittiina miskiina lixdan miskiin quudintooda ma helaysaa qaala wuxuu hi laa maya qaala wuxuu hi famakaa nabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu waa nagaaday yani ninkiina waa fadhiistay nebiguna waa iska aamusay meel bay soo istaagtay hawshii fabaynaa xilli naxnu anagu calaa dalika sida aanu nahay utiya waa loo keenay annabiyu sala allahu calayhi wasalam bicaraqin sallad baa loo keenay fiihi ay ku sugan tahay tamrun timir ay ku sugan tahay waalcaraquna almigtal sallada weeye oo ay ka samaynayeen waxa weeye timirta laamaheeda iyo caleemaheeda ayay ka samaysanayeen qaala wuxuu ihi nabigu ayna saa'id kii waxay weydiinayay mey qaala wuxuu ihi ana way kan buu qaala wuxuu hi nabigu khud qaada haada timirtan qaado fatasadaq bihi sadaqadayso oo bixi oo kafaaradaadii ka dhig faqaala rajulu ninkii waxa uu yidhi calaa afqara minii hamsadii baa la xadfay ay calaa afqara minii ma cid aniga iga baahi badan baan ku sadaqadaystaa yaa rasuul allah fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa bayna laabatayha labadeeda dhagaxaan ee madmadow inta u dhaxaysa ee barya galbeed madiine ka xiga yuriidu wuxuu u jeedaa alxaratayn alsharqiya walharbiya ahlu beytin yani magaaladu uga jeeda maa bayna laabatayha ay madiina magaalada madiina ahlu beytin qoys kuma sugna afqara ka baahi badan min ahli beyti qoyskayga fadaxika waa qoslay rasuulu laahi sal اllahu alayh wasalam xataa badat ilaa ay ka muuqatay anyaabuhu ilkihiisu uma qaala wuxuu uhi nabigu wa acimhu quudi ahlaka ehelkaaga quudiyo sii xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofku maalinkii ramadaan isagoo sooman maalinkii ramadaan isagoo soomkii ramadaan sooman haddii uu xaaskiisa u galmoodo isagoo badrheedhsan waayo waa sida xadiidka ku sugan halagtu buuri nin badrheedhsan buu ah dembi baan ku dhacay buuri ee in laga doonayo kafaaratun mughallada kafaaradaa la adkeeyey oo la mida kafaarat dihaar ninku inuu xaaskiisa hooyadii oo kale ka dhigo waxayna u kala dambaysaa cidqu raqabatin mumina addoon ama addoon muminada inuu xoreeyo waxaa ku xiga laba bilood oo xidhiidha inuu soomo haddii labadii bilood uu soomo maalinka ugu dambeeya ay u jabiyo waa inuu dib u soo bilaabaa ta saddexaad lixdan miskiin wax ku filan inuu siiyo maalinkii ama hal waqti intaas inuu la yimaado waxaa u raacaya inuu waxa weeye maalinkaana soo qalleeyo maalinkaana inuu soo qalleeyo riwaayaad baa ku yimi waliyaqdi yowma makaana laakiin waa daciif daahiriyaduna waxay yidhaahdeen laguma leh waayo mar haddii waxaasoo dhan lagu waajibiyey oo aan la odhan soo qallee ma soo qallaynayo laakiin siday jamaahiirtu qabaan asalkuna yahay cuntaba hadduu ku jabin lahaa uu soo qallayn lahaa kanna waa soo qallaynay daabidka kafaarada lagu yeelanaya waxa weeye shuruud buu leeyahy shuruuddaasi waxay yidhaahdeen waa man afsada sawma yowmi min ramadaan bijimaacin aima bihi bisababi sawm marka mid walba waxbaa ku baxay afsada yowma min ramadaan wuxuu fasahaadiyey maalin ramadaan maxaa baxaya ramadaan buu soo qallaynaya ramadaan oo baxday ayuu muxuu soo qallaynaya bishii ramadaan isagoo maalinkii qallaha sooman buu xaaskii u tegey kafaaro lagu yeelan maayo waayo yowmun min ramadaan baa la doonay la doonay man afsada sawma yowmi min ramadaan muxuu ku fasahaadinaya bijimaac maxaa baxay cunto iyo cabitaan culimmada qaar waxay leeyihiin hadduu badrheer u cabo ama wax u cuno kafaara lagu yeelanay waa la mid laakiin sawaabku waa jimaac bijimaacin galmo waa inuu maalinkii ramadaan uu ku jabiyaa soom bijimaac jimaacaasoo aima bihi uu ku dambaabay waxa baxay inuu waxa weeye jimaacaasi uu noqdo midaan lagu dambaabayn ya oo welibana maalinkii ramadaana oo welibana uu sooman yahay soomkii ramadaan uu sooman yahay oo jimaac uu ku jabiyey halkuu cuntada kaga jabin lah waa ninkii maalinkii ramadaan safarka galay ee isagoo sooman ku tala galay soomka inuu jabiyo safarkiibuu ku dhex jira xaq buu leey inaanu soomin dabeedna halkuu cunto ku jabin lahaa buu islaantii ku jabi miyuu ku dambaabay maalin ramadaan soomkeedii waa fasahaadiyey sooma muxuu ku fasahaadiyey galmo laakiin magalmau ku dambaabayaa ku dambaabi maayo aima bihi bisabab asawm soom dartiina waa inuu waxa weeye ugu fasahaadiya oo waxa baxaya hadduu dembiga ku mutaystay bisabab azina waa ninkaa musaafirkaa ah. safarkii buu ku jiraa dabadeedna galmuu sameeyey galmadaasi waa xaaraan laakiin soomnimada xaaraan uma aha laakiin zinanimo ayay xaaraan u tahay isagoo musaafira oo sooman oo maalin ramadaan ay tahay ayuu gabadh ka zinaystay kafaara isagana lagu yeelan maayo waayo galmada uu ku dhacay hadday xaaskiisa noqon lahayd miyuu ku dambaabi lahay kuma dambaabeen sidaa awgeed dembigu wuxuu ka yimi inay zina tahay bisabab sawm ma aha laakiin waa bisabab azina kaana kafaara lagu malay isagana kafaara lagu malay waxaa halkaa imanaya afsada yowmin min ramadaan hadduu isagu soomkiisii fasahaadiyey xaaskiisii soomanayd iyadana ma ka fasahaadi waa ka fasahaadi marka iyadana kafaaro lagu yeelan maayo waayo iyadu soomkeeda may fasahaadin ee odaygeedii baa xodxotay oo ka fasahaadiyey <laughs> odaygeedii baa ka fasahaadiyey waana masale khilaafiya culamada qaar halkaasay geliyaan qaar waxay leeyihin waxaa la kala qaadayaa hadday aeecday ay diyaar ahayd iyadana waa lagu leeyihi haddaanay diyaar ahayn oo xoog kaga qaadayna maxay noqonaysa hadda qaar kubsibaabay ku sheegaane kubsi maahe eh. qoladii gaalada iyo hay-adaha iyo beledii kubsi bay u yaqaanaan haddii islaanta xoog lagaga qaado iyadoo aan diyaar ahayn <laughs> waxay leeyihiin macduur weeye kafaaro lagu yeelan maayo laakiin siday shaaficiyadu qabaan xadiikana laga fahmayo meeshuna waxay u baahnayd in loo cadeeyo lama odran islaantaadana mid kalea lagu leeyay maqaamu tacliimin wa bayaan baa la jooga marka isaga unbaa lagu leeyay marka shaaficiyada qaar waxay leeyihiin isagaa bixinaya laakiin kafaarada uu bixinaya waa tiisi iyada laguma leh qaar waxay leeyihiin labadoodaba waa lagu leeyahay laakiin tiisa ayaa ku filan marka markuu bixinayo canhu wa canha wey isaga iyo iyadaba halkaa kafaara laga bixinay labadoodaba taasaa ku filan marka khilaafku lafdi unbuu noqonayaa laakiin kafaaro labaad laga dooni maayo baabu sawmi fi safari waayri can caaishaa radia allahu tacaala canha ana xamzata bna camrin alslamiy radia allahu tacaala canh qaala wuxuu ku yidhi linabiyi sal allahu alayh wasalam a asuumu ma sooma fi safari safarka ma sooma wa kaana waa ahaa xamza kaiira siyaami nin soom badan buu ahaa faqaala wuxuu hi nabigu in shita haddii aad doonto fasum soom wain shita haddii aad doontana faafir afur oo ha soomin markaad safarka tahay xadiikani wuxuu tilmaamayaa qofka musaafirka ah bisha ramadaan inuu xaq u leeyahay inuu afuro inuu soomana inay u bannaan tahay keebaa fadli badan waxaa fadli badan ka u fudud haddii ay u fududdahay inuu soomo waxaa fadli badan inuu soomo waayo mar hadday u fududdahay dee waajibkiina waa ka dhacaya deyn lagu yeelan maayo deen lagu yeelan maayo waajibkii inuu iska ridana waa u degdegay iyada ayaa fadli badan waana siduu nebigu samaynaya calayhi salaau wasalaam ee xaadii badan oo inoo iman doonta iyo kanba uu tilmaamayo haddii culays ka yimaadana waa inuu afura wey inuu afuraa u fadli badan waxaana inoo iman doonta haddii culayskaasi bato inay xaaraan noqonayso in la soomo waajib waxaa noqonaya in la afuro laakiin marna firfircooni buu dareemaya isagoo sooman oo safara marna xoogaa dacfiya oo laakiin abiiciyo magaaladaba qofka ku haleelayay ayuu dareemayaa marna mashaqo weyn oo safarku keenay buu dareemay oo tii magaalada ka badan oo safarku keensanay ta laga hadlaya waa taa marka xaaladaas waa inoo iman doontaa culimada qaar waxay leeyiin waaba waajib in waxa weeye uu afuro oo soonku ma bannaana waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya masale la isweydiiyo oo ninkan xamse la yidhaahdaa kaiira asiyaam buu ah waxaa kaloo lagu tilmaamay inuu safar badnaa marka dadka safarka badan xaq bay u leeyiin inay afuraan ninka bisha ramadaan burciya hargeysa ka dhex shaqaysanaya subaxna halkan ka kallahaya subaxna ka soo kallahaya hargeysa waa dee masaafatu qasri han iyo sideetan bay ahayd kilomitir bay ahayd way ka badantah waa dhowr boqoloo kilomitir xaq buu u leeyay marka maalin kastoo ramadaan oo uu safro uu afuraya hadduu doono soddon kuba deen ha ku noqdaan hadday laakiin uu dee safarka la qabsaday aysiibuu u shidan yahay waxa weeye gaadhigiisa iska dhex fadhiyo waxaa u fiican inaan deyntaa badan lagu yeelan oo isdhaafiyo sidaynu hadda tilmaamayno laakiin waa u bannaanta can anas ibni malikin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu kunnaa waxaanu ahay nusaafiru kuwa la safra maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga maciise falam yacib ma ceebayn assaa'imu kii soomayey cala almuftiri kii afurnaa waa ramadaantii wey walalmuftiru kii afurnaana cala saa'imi kii soomay ma ceebayn nebiguna waa dhex jooga calayhi salaau wasalaam xadiidkani kii horuu la mid yahay bisha ramadaan haddaad safar gasho faman kaana minkum mariida aw calaa safar faciddatun ay faafطara faciddatun min ayaamin ukhar inay qofka u bannaan tahay inuu afuro inuu soomaano inay u bannaan tahay waana sidii saxaabadu ay ahaayeen iyagoo nabiga la socda calayhi salaau wasalaam baa qaybina soomaysay qaybina aanay soomayn qolana qolo may ceebayni maxaa u soomi weyde iyo maxaa waa furteen qolana lama odhanay an abi darda radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi kharajnaa waxaanu la baxnay maca rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam fii shahri ramadaana bishii ramadaan fii xarin shadiid kul daran baanu la baxnay waxaana loo baxayey sida culimmada qaar yidhaahdeen sannadkii sideedaad duulaankii fatxu maka ayaa loo baxayey fii xarin shadiid kul daran iyadoo uu jiro ayaanu baxnay xataa ilaa maayo in kaana axadunaa midkaayo layadacu uu saarayey yadahu e, gacantiisa calaa ra'sihi madaxiis min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa awgeed wamaa fiina nuguma sugnayn saa'imun mid sooman ilaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga mooyaane iyo waa cabdullaahi ibnu rawaaxa abwaankiisii oo abwaanadii nabiga calayhi salaau wasalaam saddex baa ugu weynaa cabdullaahi ibnu rawaaxa iyo kacb ibnu maalik iyo xasaan ibnu haabit washucaraau lmustafى daw shaan ibnu rawaaxata wa kacbu xasaan saddexdaa wey xadiidku wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa la socda in saxaabada la socotay ay afurnaayeen waxaan ka ahayn cabdulaahi bnu rawaaxa iyo isaga marka qaybina way soomanaayeen qaybina way afurnaayeen marka haddii uu fududaado oo uu sahlanaado soomku waa sidaas wa can jaabir bni cabdilaahi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu hi kaana rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa nabigu fii safar safar buu ku sugnaa waa safarkeenu hadda maka oo sanadkii sideedaada waa markii maka lagu duulaya la furanay fara'a wuxuu arkay nabigu zixaaman zaxmad buu arkay iyo warajula nin buu arkay qad dullila calayhi la harinayo oo la ysugu yimi faqaala wuxuu uhi nabigu maa haada waa kuma muxuu ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen saaimun ay rajulun saaim waa nin sooman wey qaala wuxuu uhi nabigu laysa min albiri samafalka iyo cibaadada iyo aacada kama mid ah asawmu in la soomo fi safari safarka walimuslim waxaa ku yimi calaykum waxaad laasimtaan oo aad qaadataan biruksat illaahi fududaynta alle allatii taasoo rakhasa lakum uu idiin fududeeyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa haddii safar la yahay bisha ramadaan oo soomkii culays iyo mashaqo iyo dhibi ka timaado inaanay wanaagsanayn in la soomo laysa min albiri buu hi nabigu alayh salaatu wasalaam cibaadada iyo daacada iyo samafalka kama mid ahaa dhib iyo mashaqo in lagu soomo iyadoo lagu fududeeyey inaad afurto marka xadiiskaas iyo xadiiskii axaadiistii hore waa la iswaafajinaya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa haddii sidiisa loo qaato soomka gudihiisa safarka gudihiisa bisha ramadaan in la soomaa samafal ma ah marka waxaynu ku qaydaynaa xaaladda soomku culus yahay ee dhibka uu yahay axaadiistii odhanaysay hal la soomana ama waa isku mid odhanaysayna maxaynu ku qaadaynaa haddii ay fudud in la soomo qofku khiyaar buu leey khiyaar buu yeelanay haddii kalena waa ilaa laa wey bal axaadiista qaar way ka sii adkaynayaan oo isla duulaankaa sida saxiixu muslimka ku timi duullaan baa lagu socdaa wakhtigu waa kulayle makiya madiina waa saxare ilaa hadda de kulkoodu waa la yaab buu leey innagu markaynu afartanka ka qaylinno konton bay gaadhaan oo dee kulku wuxuu gaadhaa darajo aad u sarraysa ayuu gaadhaa waxaan xasuustaa berigaan ardayga madiine ka ahaa intii dee baahlahan aanay soo bixin min marigan iyo waxaan gawaadhida la geliyo cajaladihii caadigaah laba kun iyo lixdii iyo toddobadii baan cajalad intaan ka soo saaray baan dhashkawarka saaray halkan sare salaaddii duhur baan masjidka galay markaan ka soo baxay cajaladii baan sidhi ku celi way dhalaasho way qallocsanta waa intii aan tukanayay bacadkii muraayadda ku dhacay baa dhalaaliyey waxaa kaloo soo martay dhalada faantada soomaalida arag madaxeediioo qalloocsamay saa u laabmay intaan gaariga ku ilaaway dhalaashay heerkulka halkuu marayo marka waa meel cimiladeedu ay sidaa u kulushahay waana la soomay duulaan baa lagu socdaa oo maka ayaa lagu duulay nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabadii wuxuu yii waar cadow baynu ku soconnaaye halla afuro soomkaa la yska daayo looma joojine dad baa soomay maalinkii labaad buu u sheegay qaar baa iska daaya qaarna waa soomeen subixii saddexaad ayuu nabigu uhi innakum musabbixuu caduwikum hada waalfitru aqwaa lakum faftiruu berri cadowgii baynu isgelaynaa awoodna waxaa ku helaysaan inaydaan soomin yaa la soomin rag baa mooday sidii hore waagu wuxuu u baryay iyagoo sooman nabigaa loo sheegay calayhi salaau wasalaam xadiiku muslim buu ku jiraa wuxuu hi ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa ulaaika alcusaa kuwaasi way dambaabeen kuwaasi way dambaabeen waayo nabigu dawaaqicu oga hadday mashaqo ku jiraan barrina dagaal baa la gelaya mashaqadu waa sii badanaysa kalifaadda intaa leeg nebigu wuxuu ka dhigay inay macsiyo tahay marka haddii qofku aad isu kalifana halkaasay gaadhaysa can anas ibni maalikin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu i kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi sal allahu alayh wasalama fi safar safarka dhexdii fa mina waxaa naga mida asaa'imu ka sooman wa mina waxaa naga mida almuftiru ka afuran qaala wuxuu uhi fanazalna waanu degnay manzilan meel baanu degnay fii yowmin xaarin maalin kulul wa akaruna dillan kaayaga ugu hadhka badan saaxibulkisaa'i waa ninka go'iisa hadhsanaya go-aw saaxiibka ah ee go'iisa hadh ka dhigtay fa minaa waxaa naga mida man mid baa naga mida yataqi iskaga ilaalinaya ashamsa cadceedda biyadihi qacantiisa qaala wuxuu ihi fasaqada waa daateen assuwaamu kuwii soomanaa wa qaama waa istaageen almuftiruuna kuwii afurnaa fadarabuu waxay taageen alabniyata tendhooyinkii wasaquu waxay waraabiyeen alrikaaba geeli gaadiidka ahaa faqaala rasuulu laahi sal allahu alayh wasalam waxa uhi dahaba waa la tageen almuftiruuna kuwii afuray alyowma maanta biljri ajarkiibay la tageen sababtu waa maxay horta rukhsadii bay qaateen kow xaaladduna waa kulusha fududayntii bay qaateen laba dadkii bay anfaceen oo kuwii soomanaa naftoodo keliya may anficin xataa kuwii soomanaayoo daatay bay u shaqeeyeen oo guryihii u dhiseen awrtii u waraabiyeen ummaddii bay u shaqeeyeen la soco soomkaasina waa soom lagu leeyahy oo ay soomi doonaan soomkii way la qabaan ramadaantii un baanay soomin laakiin maxay dheeraad u haystaan iyagoo ruksadiina qaatay inay dadkii anfaceen nafci mutacadiya inay sameeyeen markaa nebigu wuxuu uhi maanta ajarkii nimankaasaa qaatay wa can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat kaana wa ahaa xaalku kaana ay sha'nu xaalku wuxuu ahaa yakuunu calaya korkayga waxaa ahaanayay asawmu sawm oo min ramadaana bishii ramadaana famaa astaiicu maan awoodayn mashquul dartii aan nabiga ku mashquulsanahay an aqdiya inaan qalleeyo alfaadda bukhaariiyo muslimna an aqdiyahu maalmaha inaan qalleeyo maan awoodeyn ilaa fii shacbaana bisha shacbaan mooyaane xadiidkani wuxuu inoo tilmaamaya bisha ramadaan haddii qallo lagugu yeesho oo shawaal ay soo gasho xaq inaad u leedahay intaan ramadaanta kale la gaadhin inaad qallaha dib dhigato oo aad ka dhigato bilaha ramadaanta u dhow waana sida caaisha ay samaynaysa waxay tidhi maan haleelayn yaxya ibnu saciid oo xadiidka soo warinaya wuxuu yidhi ashuغlu bالnabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga khidmadiisay ku mashquulaysa sidaa awgeed jaanis may helin laakiin marka shacbaan la gaadho fadhigay ka kacaysay waxay bilaabaysay inay soonto oo qallaheeda gudato waxaa halkaa laga qaatay inay xaaraan tahay iyadoo qallo lagugu leeyahay jaanis aad ku qallaysana aad haysato ramadaanta kale inay kuu soo gashaa xaaraan wey ma bannaana mar labaad hadday kuu soo gasho jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin maalmahaas maalin kastoo ka mida ah oo ramadaan kaa soo gashay macnaheedu ramadaantaa dabadeed baa la qallaynaya maalinkiina waa lagugu yeelanayaa ramadaantaa dabadeed inaad qallayso maalin walbana fidyaad bixinaysa abuu hurayraa fatwooday ibnu cumar baa fatwooday ibnu cabbaas baa fatwooday waana qowlu jamaahiiri ahli اlcilm marka taasna waa in laga taxadara weyn an caaishaa radi allahu tacaala canha ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslama qaala wuxu man maata kii dhinta walxaal calayhi siyaamun iyadoo soom lagu leeyahay waajiba calayhi baa laga faaiidaysanaya soomkaasi inuu waajibay saama waa ka soomaya canhu xaggiisa waliyuhu weligiisa iyo xigtadiisaa ka soomaya wa akhrajahu abu daawuud baa xadiidkan soo saaray wa qaala wuxuu ihi fi nadri nadarkuu ku saabsan yahay wa huwa isaguna qowlu axmed bni xambal weeye raxmat ullaahi calayh xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka iyadoo qalle lagu leeyahay waxa weeye dhinta horta laba xaalaynu u kala qaaday qallahaa lagu leeyahay jaanis ma u helay inuu la yimaado mise uma helin haddii aanu jaanis u helin laga soomi maayo cuntona laga bixin maayo tusaale ahaan qof baa xanuustay tobankii ugu dambeeyey bisha ramadaan xanuunkii kamuu soo kicin tobankaa cisho laga soomi maayo cuntona laga bixin maayo waa kaan jaanis helin taas waa mid haddaanu qofku jaanis helin hadduu jaanis helo oo fursad uu helo uu ku qalleeyo oo uu sidaa ku dhintana waxaa waajibaysa in cunto laga bixiyo cunto in laga bixiyaana waa ijmaac khilaaf kuma jiro laakiin ma laga soomayaa shaaficiyadu waxay leeyihin waa laga soomaya waana sida jamaahiirtu qabaan waa laga soomaya xadiikanay daliishanaya man maata wa calayhi siyaam saama canhu waliy qaraabadiisaa ka soomaysa waxaa la mida ciddii aan qaraabadiisa ahayn saaxiibkii hadduu ka soomo iyadana waa ka gudaysa laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin aw ajnabiyun biidni waayo la fili maayo nin ajnabiyi inuu ka soomo hadduu ka soomo waa inuu qaraabada u sheegaa si aanay uga soomin waayo haddaanu u sheegin de yaguna waa soomaya yaguna waa soomaya almuhim waa laga soomaya waana sida raajixa ah waa sida xadiiskani tilmaamayo imaamu axmed wuxuu leeyahay waxaa laga soomayaa soomka nadarka ah maaha ka ramadaan isagoo daliishanaya xadiiska soo socda aynu gaari doono saama canhu waliyu riwaayadka qaar waxaa ku yimi falyasum saamana waa khabar bimacna alamr waxaa ka soomaya ehelkiisa amarkaana jumhuurtu waxay ku qaadeen inuu sunno yahay walaa taziru waasiratun wisra ukhra laguma kalifin waajib laakiin waa mustaxab inay ka soomaan waa mustaxab an cabdilaahi bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu i jaaa waa yimi rajulu ila nabiyi sal اllahu alayh wasalama ayuu yimi faqaala wuxu uhi ina ummii hooyaday maatat waa dhimat walxaal calayha sawmu shahrin bil soomkeed iyadoo lagu leeyahay afa aqdiya canha maka guda oo maka sooma faqaala wuxuu uhi nabigu low kaana calaa ummiki hooyadaa haddii korkeeda uu ahaan lahaa daynun dayn bini aadam ku leeyahay a kunti qaadiyahu canha ma ahaan lahayd mid ka guda oo ka bixiya qaala wuxuu mudan an yuqdaa in laga gudo wa fii riwaayatin waxaa ku yimi jaaءat waa timi imra'atun haweeney ilaa rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam faqaalat waxay tihi ya rasuul allah ina ummii hooyaday maatat waa dhimatay walxaal calayha sawmu nadrin iyadoo soom nadara lagu leeyahay afa asuumu canha maka sooma faqaala wuxuu uhi nebigu ara'ayti ka waran low kaana calaa ummiki hooyadaa korkeeda hadduu ahaan lahaa daynun dayn faqadaytiihi aad ka gudi lahayd akaana dalika kaasi ma yahay yu'addii canha mid ka gudaya faqaalat waxay tihi nacam haa qaala wuxuu hi fasuumii can ummiki hooyadaa ka soon xadiiskan waxaa deliishanaya imaamu axmed wuxuu leeyahay marka laga soomayo waa soomka nadarka laakiin taa waxaa daciifinaya cilada lagu cileeyey waa maxay waa cilo caama oo waxaa la yidhi soomkaa nadarka ka soom waayo dayn bini aadan ma ka bixin lahay haa dee deynta allaa muran ramadaan lagu leeyahayna dayn ma taha waa dayn wey marka cilada lagu cileeye waa caam cilada caamkaana sidaydaa loo qaadanaya marka qowlkaynu sheegnay shaaficiyada in laga soomaya raajixa laakiin waxaa ka fadli badan in cunto laga bixiyo soomka khilaaf baa ku jira wacan sahli bni sacdin saaciidiyi radia allahu tacaala canh ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxu uhi laa yazaalu naasu dadku ka zuuli maayaan bikhayrin wanaag sugan yihiin maa cajaluu intay dedejinayaan alfiطرa afurka intay dedejinayaan وعن cمر بن الخطاaب رضي الله تعالى عنه qaala wuxuu uhi qaala rasuul الlahi salى الlaه عليه وسلم إida أqبلa الleyl habeenku hadduu kaa soo qaabilo oo uu soo qaabilo min haahunaa xagga galbeed wa adbara annahaaru maalinkuna uu ka daba jeediyo min haahuna jihada kale faqad aftara waa afuray bimacnaa waxaa soo galay oo xalaaloobay asaa'imu kii soomanaa inuu afuro labadan xadiid waxay tilmaamayaan markuu gabalku sidaa u dhaco ee loo hubsado afurka in la dadejiyo nabiguna wuxuu leeyahay dadku ka zuuli maayaan khayr inay ku sugan yihiin intay afurka dedejinayaan xadiikana ugu dambeeya can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi nahaa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu diiday can ilwisaali in waxa weeye soomka la xidhiidhiyo wisaalku waa maalinkii adoo soomanaa habeenkii afur iyo casho iyo suxuur midna inaadan cunin habeenkiina inaad afxidhnaato maalinka labaadna aad soomkii sii wadato xidhiidhintu waa taas ilaa habeenkii lama soomo loodhan maayo habeenkiina uu soomo waayo habeen soom ma jiro soom waa maalin wey laakiin waxaa looga jeeda waa afxidhnaanaya can ilwisaali buu nabigu diida in la xidhiidhiyo soomkii oo habeenkii u dhexeeya aan waxba la cunin qaaluu waxay yidhaahdeen innaka adigu tuwaasilu waad xidhiidhisaa qaala wuxuu ihi innii anigu lastu ma ihi ka hayatikum qaabkiinoo kale sidiinoo kale ma ihi innii anigu ucamu waa la iquudiyaa wa usqaa waa la waraabiyaa riwaayadka qaar waxaa ku yimi abiitu cinda rabbii yucimunii wayasqiinii anigu ilaahay baan agtiisa u hoydaa cunto iyo cabbitaanna ilaahay baa isiiya sidaa awgeed anigu awood baan u leeyahay inaan wax cuno inaan sii xidhiidhiyo rawaahu abu hurayra ayaa xadiidka soo warinaya waa mutafaqun calayh wa caaisha ayaa soo warinaysa waa muttafaqun calayh wa anas bnu maalik ayaa soo warinaya waa muttafaqu calayh walimuslim waxaa ku yimi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canh faayukum kiinii araada doona an yuwaasila inuu xidhiidhiyo falyuwaasil ha xidhiidhiya ila saxr ilaa suxur xadiidkan shiikhu wuxuu uhi waa muslim laakiin waa ku wahmiyey bukhaari baa la keliyoobay alcumdat اlkubraa wuxuu hi bukhaari baa la keliyoobay laakiin kan sabqu qalam baa kaga dhacay walimuslim walilbukhaari buu doonay sida uu ku yihi cumdaha weyn xadiidku wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam wisaalka inuu diiday wisaalkuna waa sidaa aynu sheegnay hal xaaluu nabigu ka soo reebay xaaladda xadiidka abi saciid qofku kollayba hadduu doonayaa inuu xidhiidhiyo afurkii iyo cashadii inuu isugu geeyo xilliga suxuurta taasi wax dhiba male taa lafteeda maxaa ka fadli badan maxaynu hadda soo marayn laa yazaalu الnaasu bikhayri maa cajalu اlfira afurka in la dedejiya ka fadli badan laakiin way u bannaanta amaa inuu soomkii kale ku daba qabto isagoo afxidhan nebigu waa diida calayhi الsalaau wasalaam diidmadaasi ma xaaraanbaa culimmada qaar baa yidhi waayo nahyiga saasaa asal u mise waa karaahiyo oo axaadiista qaar waxay sheegaysaa nahaa can ilwisaali raxmatan bihim wisaalka waxaa loogu diiday iyagaa loo turay markaa ninka yidhaahda anigu waan awoodaa de isagu dhib male waa karaahiya bay leeyi culimmada qaar waxay yidhahdeen laba xaalaa loo kala qaadaya